bsmi illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm annasabu annisbana waa la yihahdaa hada baabu nasb wayusamiihi اlculamaau culimmadu waxay u yaqaanaan tasmiyatan ukraa magac kale wahiya waxay tahay baabu lidaafa culummada qeyb ka mid a ah waxay u yaqaanaan alidaafa waxaana ka mid ah sibaweyhi meesha laga yidhahda baabu nisba wuxuu leeyahay isagu baabulidaafa walmuraadu binasabi waxaa laga wadaa ziyaadatu yaa-in mushaddada ya-shidan in lagu kordhiyo calaa aakhiri ilismi isimka meesha u dambeyda yaa-u nisbuhu marka waa aakhir isimka ayadaa u dambeyda wa kasri maa qabla haadihi lyaa ya-dan waxa ka horreeyan in la kasriyo xarafka ya-dan mushadadada ah ee nisbada faa'iideyn ee ka horreeya mar kasta waa inuu maksuur yahay liyadulla bacda hadihi ziyaada ziyaadadan ka bacdi si uu u tusiyo calaa nisbati lismi isimka tiirintiisa ilaa shay-in maa uun loo tiiriyo waxaa fiicnayd oo sawaabayd inuu yidhaahdo liyadulla alismu liyadulla alismu aladi fiihi lyaa almadkuura calaa nisbatihi ila almujaradi minha meeshuu yihi calaa nisbati alismi ilaa shayin ma waxa fiicneed ila almujaradi canha inuu dhaho hadalkan macnihiisu wuxuu yahay qurashiyun aakhirkiisa ya mushadadaa baa ku jirta xarafka ka horeeya oo shiinkaana waa kasrisan yahay muxuu tusinaa haddaba nin la tiiriyey ila almujaradi canhaa ya-dan oo isimka laga gooyey qurashiyun ya-deeda marka laga gooyey maxaa kuu soo haraa quraysh soo maaha waa rajulun mansuubun ilaa quraysh haddii aad tidhaahdo thaqafiyun isimkan muxuu ku tusinaa rajulun mansuubun ila lmujaradi canha thaqafiyin oo laga gooyay nin loo tiiriy oo macnaheedu yahay waa mansuub ilaa thaqiif ama waa muntasib ilaa thaqiif waman samaahu qofkii ku magacaaba baab alidaafa fainamaa canaa wuxuu la jeeda alidaafa tiirinta min jihati lmacnaa xagga macnaha nisbada iyo idaafada min xayu lmacnaa waa isku mid idaafada macnaheedu tiirin soo ma aha qurashiyin marka la yidhaha ninkaas xaggaa loo tiiriyey qabiilada quraysh sidoo kalena waa loo nisbeeyo waa loo abtiriyey ilaa nisbadu waa abtirin quraysh baa loogu abtiriyey ilaa qabiilatin loo tiriyo ow baldatin loo tiriyo ow sancatin ama loo tiriyo farsamo wa in kaana mukhaalifan lilidaafati min jihati lafdi laakiin idaafadii la yiqiinay naxwaha lagu yiqiinay xagga lafdiga waa ka duwan yahay ilaan taas waxay ahayd isim isim kale loo tiiriyo laakiin tan sidaas maaha maa yaxduthu fi lismi cinda nisba isimka marka la tiiriyo maxaa ku dhaca saddex isbedelaa ku dhacduu yidhi taqyiirun lafdiyun taqyiirun macnawiyun taqyiirun xukmiyun kow taqyiirun lafdiyun wa huwa ziyaadatu lyaai lmushadada ya shidan waa in lagu ziyaadiyo fii aakhirihi aakhirkiisa wa kasri maa qabla lyaai iyadaas mushadadada ahna xarafka ka horeeya in la kasriyo uma intiqaalu licraabi icraabka inuu soo guuray lalyaa-i lmushadada yaadaas mushadadada ayuu usoo guuraa xaggee soo guuraa isimkii mujaradka ahaa aakhirkiisa haadihi qurayshun marka la yidhaahdo icraabku xaggee saarayaan shiinta soo ma aha laakiin qurashiyun marka la yihahdo shiinta saarnaan maayo shiinta waa kasoo guuraa xaggee usoo guuraa ya-da waxaa leedahay haadaa rajulun qurashiyun wa ra rajulan qurashiyan wa marartu birajulin qurashiyin kan labaad waa taqyiirun macnawiyun wa huwa sayruuratuhu waa inuu yahay isman isim uu yahay limaa lam yakun lahu min qablu markaas ka hor wuxuusan isim u ahayn markaas ka hor isim caadi u ahaa laakiin hadda sifuu noqdaa saas inuu caddeeyaa ficnayd ilan marka aad tidhaahdo haadaa rajulun qurashiyun qurashiyun waa nacti laakiin quraysh nacti ma aha markii hore isim caadiyuhu ahaa haddana nactiyuu noqday taqyiirun xukmiyun waa taqyiir xukmiya wa huwa rafcuhu maa bacdahu cala alfaaciliyati waxaa isaga ka dambeeya in lagu godo faacilnimo ka sifati lmushabahati bismi lfaacil sida musha sida asifatu lmushabaha bismi lfaacil ay u qaadato faacil qurashiyun marka aan leenahay waxaa ku asturan damiir damiirkaas oo ama faacil ah ama naa'ibulfaacil ah qurashiyun huwa ilan waa nacti laakiin wuxuu ku jiraa nactiga mu'awalka ah maxaa lagu awila haddaba haddii mansuub aad ku awisho waxa ku asturan waa naa'ibulfaacil ilan mansuub wuxuu qaataa naa'ibulfaacil ah eh. muntasib haddaad ku awishana wuxuu qaadanaa faacil ilaan muntasib waa isim faacil eh. marka qurashiyun muntasib ilaa quraysh haddaa ka dhigto waxa ku asturan waa faacil qurashiyun mansuub ilaa quraysh haddaa ka dhigtana waxa ku asturan waa naa'ibulfaacil mar walba waxa aad ku awisho ayay ku xiran tahay haddaba isimkan aakhirkiisa yaada mushadadada ay ku jirto wuxuu qaataa damiir waxaa ku asturan damiir sida damaa'irtu ay ugu asturan tahay sifaadka suwaru nasabi nasabka suurooyinkiisa annasabu ilaa maa aakhiruhu ta isim aakhirkiisa ta ay ku jirto in loo tiiriyo tucdafu taa-u ta-da waa la jaraa min alismi isimka waa laga jaraa cinda anisbati marka la tiirinaa fa yuqaal waxaa leeyahay makkata markaa rabti inaad wax u tiirido makiyun ayaa leeyahay taa-utaaniidka isimka aakhirkiisa ku jirtaa waa in la jaro haddii isimkaas la rabo in loo tiiriyo yo mushadadada ahayd makkata iyadoo ta-deedaas wadata tiirin maysid makkatiyun dhihi maysid taadaas waa inaad jarto maxaa leedahay hadduu mudakar yahay makiyun haddii muanas uu yahana makiyatun sababta ta'da loo jaraa maxay tahay haddii markii ta'niis loogu talagalay laba taa iska kaa raaci lahaa soo maaha oo waxaad dhihi lahayd makatiyatun laba calaamatu ta'niis baa kaa raaci lahaa laba taa u ta'niis baa kaa raaci lahaa culays baana ku jira saas daraaddeed taa u ta'niiskan waa in la jaro faatima waxaa leedahay faatimiyun hadduu mudakar yahay muanas haddii ay tahana maxaa leedahay faatimiyatun annasabu ilaa maa akhiruhu alif midka alifta ay u dambeydo walilasmaa'i asmaa'i almuntahiya bialifin asmaada alifta ku dhammaata suwarun baa u sugnaatay mukhtalifa kala duwan almaqsuuru thulaathi waxaan ka bilaabaynaa maqsuurka maqsuurku thulaathina waa leeyahay rubaacina waa leeyahay ka badanna waa leeyahay maqsuurka thulaathigaan ka bilaabaynaa casan casawiyun baa leeyahay aliftii maxaa la sameeyey waaw baa loo rogay kadibna ya-dii mushadadada ahayd ayaa xagga dambe laga raaciyey casan casawiyun hudan hudawiyun waxaa la mid a ah fatan fatawiyun raxan raxawiyun faqad qulibat ilalifu aliftii u dambeeyday waawan waaw baa loo rogay sawaun akaana alaslu waawan am yaa aliftan asalkeedu ama waaw ha ahaado ama ya ha ahaado maxaa la samaynaa cinda anisbati tuqlabu waawan fatan alifteeda ya ay kasoo gadoontay soo ma aha fatawiyun aa leedahay casan waaw ay kasoo gadoontay casawiyun waa isku mid mar kasta aliftan thaalitada ah tuqlab waawan cinda anisba almaqsuuru rubaaci hadduu rubaaci yahay idaa kaana haaniihi mutaxarikan haddii haanigiisu mutaxarik uu yahay xudifat alifu aliftiisa waa la jaraa naxwu jamaza waxaa la yidhahdaa ximaarun jamaza ay sariicun jamaza waa nooc ka mid ah socodka ama orodka ximaarun jamaza ay sariicun alifta maqsuurada ah haddii raabica ay noqoto casan iyo fatan midda ku jirta waxay ahayd thalitha haddii raabica ay noqoto waa saddex nooc inay noqoto litaniif iyo inay noqoto munqaliba can aslin iyo inay noqoto lil ilxaaq waa saddexdaas nooc ima an takuuna litaaniif wa ima an takuuna munqaliba can aslin wa ima an takuuna lililxaaq haddii ay noqoto munqaliba ama ay noqoto lil ilxaaq laba wejiyaa kuugu bannaan waxaa kuugu bannaan laba weji inaad iska xadafto iyo inaad waa u rogto labadaba haddii ay noqoto litaaniis waa la kala saaraa taanigeedu inuu saakin yahay sida xubla iyo inuu mutaxarik yahay sida jamaza haddii taanigeedu saakin uu noqdo laba wejiyaa ku bannaan laakiin waxaa ajwad ah qalbuhaa waawan laba weji baa ku bannaan in la iska jaro iyo in waaw loo rogo amaa thaanigeedu hadduu mutaxarik yahay wax aan ahayn aliftaas in la jaro oo ku bannaan lama arko waa waajib alifteeda in la jaro marba haddii alifu taaniidka raabicada ah thaanigeedu mutaxarik uu yahay waana mid uu ka bilaabay idaa kaana haaniihi mutaxarikan hadduu yahay xudifat alifu aliftiisa waa la jaraa jamazaa aliftan raabica soo ma aha litanii soo ma aha taaniyadu mutaxarik soo aha in la jaro waa waajib jamaaziyun baa leedahay idaa kaana thaaniihi hadduu yahay saakinan mid raaban falaka fiihi halaathu suwarin saddex suuro ayaa kugu sugnaatay xublaa alifteedu waa raabica waana litaniif thaanigeedan waa saakin soo aha saddex wajiya ku bannaanuu yidhi inaad iska jarto xubliyun aad tidhaahdo bixadfi lalif wahuwa alafsax saasaan afsaxuu yidhi laakiin kutubta sarfiga waxaa ku taalla qalbuhaa waawan inuu afsax yahay waxaa kaloo kuu furan uu yidhi xublawiyun biqalbi lalifi waawan waana sida ajwadka ah waxaa kaloo kuu furan alif inaad ku siyaadido ayada horteed ayadana waaw aad u rogto xublaawiyun aad tidhaahdo bilfasli bilwaawi bayna alalifi wa yaai nisba waaw inaad u kala dhexaysiido alifta iyo yaa-u nisbaha xublaawiyun xublaa sooma ahayn yaa-u nisbaha horteed inaad waaw ku siyaadido oo xublaawiyun aad tidhaahdo intaas haddaba waxaan uga soo baxnay alifu taaniidkii raabicada ahayd idaa kaanat litaaniid waxaa ula jeedaa alifulmaqsuuradii raabicada ahayd idaa kaanat litaniih waa labadaas nooc taanigeedu inuu mutaxarik yahay iyo inuu saakin yahay hadduu mutaxarik yahay wajaba xadfuhaa hadduu saakin yahay saddexdaas wajiha ku bannaan idaa kaanat ilalifu lililxaaq aliftu haddii lililxaaq ay tahay mithlu calqaa oo kale waa geede fa ajaazuu fiihi waxay ku bannayeen halaathata oo wujuuhin saddex waji calqa calqiyun in layska cadfo calqawiyun waaw in loo rogo calqaawiyun in lagu siyaadiyo waaw kalmaqsuuri rubaaci sida maqsuurka rubaaciga kalmaqsuuri rubaaci muxuu la jeedaa alifitaaniidkii maqsuurada ahayd oo haanigeedu saakinka u ahaa sideedoo kaleu ka wadaa idaa kaanat ilalifu raabica asliyatan hadday tahay falaka falaka falaka halaathatu awjuhin saddex wajiha kuu furan alxadfu inaad iska jarto marmiyun marmaa buu ahaa markiisu hore asliya wuxuu ula jeedaa munqaliba can aslin haddii la socaya marmaa alifteedu waa munqaliba can maada can yaayin idaa kaanat ilalifu raabica asliyatan wuxuu la jeedaa munqaliba can aslin asl haddee kasoo gadoonto falaka halaatatu awjuhin alxadfu inaad iska jarto marmaa oo aad tidhahdo marmiyun alqalbu inaad waa u rogto marmawiyun alfaslu marmaawiyun maxaa marka noo soo baxay haddii taaniis ay tahay thaanigeeduna mutaxarik kuyaha waa in la jaro haddii litaaniis ay tahay thaanigeeduna saakin uu yahay saddex weji haddii ay tahay lililxaaq ama munqaliba can aslina saddex waji ayagana inay ku bannaan tahay almaqsuur alkhumaasi wasudaasi maqsuurka khumaasiga ay sudaasiga ah oo loola jeedo alifulmaqsuurada haddii ay noqoto khaamisa ama saadisa dakara siibawey xadfa lalifi wuxuu sheegay alifta in la jaraa wa idaafata yaa-i nisba yaa-u nisbahana in la raacina almaqsuuradu hadday khaamiso ay noqoto ama saadisa wajaba xadfuha wax kalena male xubaaraa waa khaamisa soo ma aha xubaariyun baa leedahay qabacthara waa saadisa soo ma aha qabacthariyun waxaan ahayna kuma banaana xubaara waa shimbir shimbiraha ka mid ah wa madhabu yuunus fi lkhumaasi madhabka yuunus khumaasiga uu ka aaminsan yahay wuxuu yahay karubaaci sida rubaaciga ah jawaazu lxadfi waalqalbi xadafkan inuu bannaan yahay qalbigana inuu bannaan yahay wuxuu leeyahay yuunus wuxuu qabaa alifulmaqsuurada khaamisada ah inay laba weji ku bannaan tahay sida midda raabicada ahba laba weji ay ugu bannaan tahay haddii aad doontan inaad qalbi ku samayn karto haddii aad doontan inaad xadfi karto hadalka laakiin yuunus uu ka soo naqliyey sida uu u idlaaqay muusan dhihin yuunus wuxuu leeyahay alifta maqsuurada ah haddii ay tahay khaamis ah wa kaanat munqaliba munqalibana ay tahay can aslin wa qablahaa xarfun mushaddad xaraf mushadadana uu ka horeeyo falaka fiihi wajhaani laba waji a markaas kugu bannaan muxuu la jeedaa sida mucallaa lifteeda soo khaamiso ma aha ilaan miim iyo cayn iyo laba laam baa ka horeyda waana munqaliba can waawin wa qablahaa xarfun mushadad xaraf shidana waa ka horeeya waa laamtaas markaas wuxuu yidhaahday waxaa kugu bannaan laba weji haddaad doontana waa iska jara waxaa leedahay mucalliyun haddii aad doontana waawba u rogi waxaad leedahay mucallawiyun laakiin khaliil iyo siibaweyhi iyo nuxaada kale waxay qabaan aliftaas in la jaraa wax kalena aysan ku bannaanayn yuunus midkaas uu soo sheegay wixii ka soo haray oo alifulmaqsuuro khaamiso ah nuxaadda kalu raacsan yahay laba wajiha ku bannaan dhihi maayo xubaara inay laba weji ku bannaan tahay ma qabo ee wuxuu leey in la jaro waa waajib midda uu leeyahay laba wejiyay ku bannaan tahay waa midda quyuudda aan soo sheegnay leh ee alifu khaamise kasta ma aha isagu laakiin waa iska idlaaqay wadakaruu waxay sheegeen annahu daciif inuu madhab daciifa yahay annasabu ila lismi almanquus isimka manquuska ah haddii wax loo tiirina almanquus thulaathi manquuska thulaathiga ah shajin oo ah nin murugaysan isi manquusa sooma aha ya-diisiina maxaa loo jaray iltiqaa darteed ya-daas waa soo celine markaad soo celido kabacdina waawbaad u roge jiimkuna muxuu xarakaysan yahay kasro kasradaasna fatxa u beddele markaasaa waxaa leedahay shajawiyun maxaa dhacay haddaba ya-dii maxduufadeed waa soo celinay haddana waaw baan u rognay maksuuro ah ilaa yaa nisbihii buu ka horeeyaae jiimkii maksuurka ahaana maftuux baan u rognay shajin shajawiyun camin camawiyun camin waa nin indhala camawiyun baa leeyahay tucaadul yaa-u ya-da waa la soo celinaa wa tuqlabu waaw waaw baa loo rogaa oo maksuuro ah wa yuftaxu maa qabla alwaawi waawda waxa ka horeeyana waa la fadxina waa jiimka iyo miimka cinda annasabi markaa la nisbayna sababtu maxay tahay hadde shajin iyo camin waxay la mid yihiin sida namir oo kale namir marka la nisbeynaa isagoo sidiisaa lama nisbeeyo ee waxaa la sameeyaa xarafka thaaniga ah oo miimka ayaa la fadxiyaa annisbatu ilaa namir waa namariyun ee namiriyun dhihi maydid oo kasrada maxaa loogu diidaho looga bedelaho fatxo loogu bedelaa sababtu waxay tahay isagoo sidiisa aha nisbayn haddaad tidhaahdo tawaali lamhaal baa jira miimtu way kasrisan tahay ra-diina waa kasriday laba yaa-oodna waa kasii dambeeyaan kasre iyaana waa isleeyihiin tawaali lamhaal sooma jiro tiqal baa marka ku jira maxaa la sameeyaa kasrada miimta ayaa fatxa loo rogaa markaas waxaa leeyahay namariyun markaas waxaa israaca ah ra-da kasradeeda laba yaa-ood waan iska roon yihiin shajin waa sidaas oo kale sideeda ayadoo haddii aad u nisbaydo oo aad tidhaahdo shajiwiyun waxaa israaca jiimka kasradiisii waawda kasradeedii iyo ya-dii mushadadada ahayd sidaas daraaddeed waa in xarafka haaniga ah kasradiisa fatxo loo rogo tucaadu lyaa wa tuqlab waawan wayuftaxu maa qabla alwaawi cinda anasab almanquusu rubaaci manquuska rubaaciga tuxdafu lyaa ya-da waa la jara watudaafu yaa-u nisba haddii ya-du ay noqoto raabica fasaacidan waa la jaraa alqaadi alqaadiyu baa leedahay albaaqi albaaqiyu waidaa kaanat ilyaa-u ya-du hadday tahay maxduufatan mid la jara bisababi tankiiri tankiirka darteed isimku nakiru ahaa mar hadduu nakiro yahay oo al aysan ku jirinna meesha waxaa dhacay iltiqaau saakinayn ilaan tanwiintii baa markaas imaanee iltiqaau saakinaynkana wuxuu ka dhex dhacaa waa ya-dan saakinada iyo tanwiinta laakiin al marka ay ku jirto iltiqaau saakinayn ma jiro ilaan tanwiin imaamayde udiifat yaau u nasab yaa-u nasabka mubaasharatan si toos ahaa ula xiriirine qaadin qaadiyun baaqin baaqiyun baa leedahay intaas waa suurada koowaad wa suuratu thaaniya suurada labaadna qalbulyaa-i waawan ya-da waa in waaw loo rogo wa icaadatuhaa la soo celiyo huma qalbuhaa kadibna waaw loo rogo in kaanat maxduufatan haddii maxduufa ay tahay suuro labaadaa bannaan uu leeyahay al haddii uu wato isimkaas manquuska oo ya-diisu raabicada ay tahay ya-deeda inaa waawu u rogto alqaadi sooma ahayn alqaadawiyu in la yidhaahdo haddii uu isim munakara uu ahaa qaadin uu ahaa ya-da waa soo celine kadibna waawa uu rogay maxaa leedahay qaadawiyun alqaadi alqaadawiy qaadin qaadawiyun waaye wuxuu yidhi marka wa suuratu thaaniya suurada labaad qalbulyaai waawan ya-da waa inaad waa u rogto haddii markii hore ay joogtay oo alqaadi oo kale ahayd waya caadatuha waa in lasoo celiyo huma qalbuhaa kadibna waawan waawa in loo rogo in kaanat maxduufa haddii maxduufa ay ahayd sida qaadin oo kale annasabu ilaa maa fawqa rubaaci min almanquus rubaaci wixii ka sarreeya oo manquus ah marka wax loo tiirinaa idaa waqacat ilyaau hadday noqoto khaamisatan aw saadisatan xudifat waa la jaraa huma udiifat yaau nasabi yaa u nasab baa xagga dambe laga raacinaa waidaa kaanat ilyaa-u maxduufatan fi lasli markeedii hore haddii maxduufo ay ahayd sida mustadcin oo kale isimka munakarka ah fa ina yaa annasabi tudaafu mubaasharatan si toos aha loogu xira u leeyahay almustadci soo ma aha maxaa la samayna haddaba ya-da ayaad jare kadibna yaa u nisbiya xagga dambe ka raacine almustadciyu baa leedahay laakiin mustadcin hadduu yahay maxaa sameyne yaa u nisbaha keliya raaci mustadcijun mubaasharatan marka wuxuu la jeedaa al marka uu wato ya-da ayaad marka hore ka jare kadibna yaa uu nisbaha xagga dambe ka raacine marka raacinta yaa u nisbaha raacina shaqa ka horeyda oo ah xadfulyaa laakiin al hadduusan wadan yaa uu nisbaha ayaad hore ka raacine wax kaloo shaqaahu ka horeeyana leh mustadcin miduu yeeraa waayo annasabu ila shabiihi bilmuctal muctalka midka u eg markii wax loo tiirinaa suuratu hada lismi ismkan suuradiisa annahu yakuunu saakina alcayni waa inuu saakinulcayn noqdo muctalan bilwaawi aw ilyaa waaw ama ya uu ku jiran yahay waa midkii aan dhihi jirnay waa muctal saxiixa shabaha fa fii hadihi alxaala xaaladan yunsabu lismu calaa lafdihi sidiis ayaa wax loogu tiirinaa min khayri takyiirin iyadoo waxba aan laga bedelin isimka noocan waxaa loola jeedaa dalwun iyo dabyun iyo wixii la mid ah waa kii la dhihi jiray muctal jaarin ma jira saxiix labaa marka loo kala qaadaa inuu ta xagga dambe ka wato iyo inuusan ka wadan hadduusan wadanin yaa uu nisbaa xagga dambe ka raa yaa uu nisbaha xagga dambe laga raacina min gayri takyiir iyadoo wax isbeddel aan lagu samayn dabyun soo ma aha dhabyiyun aan leeyahay ghaswun gaswiyun baan leeyahay dalwun dalwiyun wa idaa kaana fiihi taa-un taa hadday ku jirto mithlu dabyatin falamru cinda alkhaliil wa siibaweyhi arrinka siibaweyhi khaliil agtooda yajrii majraa maala majraa maa la taa fiihi midaan ta-wadan meesha uu maray ayuu kana maraahay leeyihiin haddii uu ta wato sida dabyatun sibaweyhi iyo khaliil waxay leeyihiin ta'daa laga jaraa ta'da marka laga jarana yaa uu nisbiya xagga dambe laga raacina wax kaloo shaqaho laga qabana ma laha dabyatun marka maxaa leeyahay dabyiyun midkii ta'da watay midkan ta'da wadan isku sibay ku imaanayaan wa amaa yuunus yuunus miyaa fa suuratu cindahu suurada agtiisa dabyatun dhabaawiyun baa leeyahay yuunus laakiin wuxuu leeyahay haddii uu ta wato ta'da waa la jaraa ha wuxuu leeyahay haddaba ta'da waa la jaraa ta'da marka la jaro ya'dana dana baa loo rogaa ya laamulkelimaha ah waaw baa loo rogaa xarafka thaaniga ah oo caynulkelimaha ah soobaada ma aha awal maxay xarakaysneed saakina soo ma ahayn waa fatxinay haddana maxaa kuu soo baxaa markaas dhabawiyun baa kuu soo baxaa dhabawiyun xarafkii thaaniga ah waa la fatxiyey ya-dii kelimaha ahaydna waaw baa loo rogay maksuuro ah ilaan ya-dii mushadadada ahayd bay ka horeysaahe dabaawiyun saasaa lagu keena u leeyahay midkaas waa midkii ya-da ahaa soo ma aha waawdana ka warranaa la yidhi ayaduna waa la miduu yidhi gaswatun haddii wax loo tiirinaa saa la yeelaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa dhehe ghazawiyun sida dabawiyun oo kale maxaa kuu daliil ah wuxuu yidhi carabta ayaa markay qarya ay tiirinaayeen bay waxay yidhaahdeen qarawiyun carabtaa laga hayaa qaryatun dabyatun soo lamid ma aha qaryiyun ma aysan dhihin uu yidhi qarawiyun bay dhaheen maxay sameeyeen ta'diyay jareen ya-diina waa way u rogeen ra-diina waa fatxiyeen carabtaa saas tiri ayagaan uga dayday uu yidhi hadde waa markuu ya-da yahay kaasi ya-da maxaad u ekayso weyday waawda sida kaswatun oo kale maxaad ya oo kale uga mid dhigtay oo qaswatun aada u dhihi weyday qaswiyun sidiisa maxaad ugu dhaafi weyday wuxuu yidhi maya yaadaan uga qiyaas qaatay haddaba waxay leeyihiin nuxaada kale siibaweyhi khaliil ragga lamidka ah, waxay leeyihiin qarawiyun waa shaat hadduu ta wato iyo hadduusan ta' wadan isimkan waa isku mid ama yaa ha ahaado ama waaw ha ahaado wax uu ku kala duwan yahay malaha dabawiyun bixadfi taai taada waa la jara wa qalbilyaa yaadana waawan waaw baa loo rogaa xarafka thaaniga ahna waa la xarakaynaa ku dar annasabu ilaa maa aakhiruhu yaa-un mushadada haddii wax loo tiirinaa isim ya mushadada ay u dambeedo alismu thulaathi idaa kaana qabla alyaai lmushadadati xarfun hadduu xaraf uu ka horeeyo hal xaraf keliya ya-da mushadadada hadduu ka horeeyo waxaan ka hadlayno fahma waxaa laga hadlaa isim ya mushadada ay u dambeedo hal xaraf keliyan uu ka horeeyo see wax loogu nisbaynaa xayun baa waxaa la rabaa in wax loo tiiriyo see la yeelaa xayaawiyun baa leeyahay maxaa la sameeyey qulibat ilyaau athaaniyatu ya-dii labaad waawan waaw baa loo rogay wa futixat ilyaau luulaa ya-dii horena waa la fatxiyey markii horena waxay ahayd saakina xayun waxaa laga keenay min xayiya waa noolaaday fa-ul waa xa caynta iyo laamtun waa laba yaawood marka la tiirina ya-da thaaniyada ah oo laamul kelimaha ah waaw baa loo rogaa midda horena waa la fadxinaa xayaawiyun baa leeyahay dayun oo ah masdaru tawaa wuu laabay haddii la rabo in loo tiiriyo maxaa leeyahay xayun laamul kelimaheeda maxay ahayd ya soo maaha caynul kelimaheedana ya laakiin dawa waxay uga duwan tahay ayada caynul kelimaheeda waa waaw waxaa la sameynaa waawda sideeda u dhaafee laamul kelimaha oo ya-da ahna waawba u roge laba waaw baa kulmaa marka waxaa leeyahay tawaawiyun qabla alyaa ilmushadada xarfaani ya-da mushadadada laba xaraf hadday ka horeeyaan caliyun oo kale oo markeedii hore ahayd caliyun faciilun waa sidaa soo maaha caliyun bay ahayd markeedii hore kadibna labadii yaood baa laysku isku shiday waxay noqdeen caliyun calawiyun baa leeyahay bixadfi lyaa-i luulaa ya-da hore waa la jaraa ayadoo sideeda looma nisbay karo ilaan waxaa kulmaa isimka aakhirkiisa afar yaa-ood ya mushadadada ah iyo yaa-u nisbihii cali caliyiyun in la dhahay noqone caliyiyun waana adag tahay maxaa la sameeya haddaba caliyun labada yaa-ood oo isku shidan midda hore oo saakinada waa la iska tuuraa maxaa kuu soo haraa markaas caliyun a kuu soo hare caliyun sida namir oo kale namir maxaa la samey jiray xarafka haaniga ah kasradiisa fatxaan u bedeli jirnay namariyun samaynan dhihi jirin kana sidii oo kale keliya laakiin waxaa sameynaya ya-dan waawa u roge markaas waxaa leedahay calawiyun ya-da waawa u roge kasrada xarafka thaaniga ahna fatxa u roge bixadfi lyaai luula ya-da hore waa la jaraa wa qalbi thaaniyati waawan ya-da labaadna waaw baa loo roga maksuuratan oo la kasriyey maca fatxi maa qabla alyaai luula ya-da hore waxa ka horeyna waa la fatxinaa almaxduuf ee la jaray ya-dii hore ee la jaray xarafka ka horeeya waa la fadxinaa xarafkee laamta waxaa lamid ah haddii umaya loo tiirina umawiyun soo lama dheheen maji-ul yaa-i lmushadada bacda akthar min xarfayn ya-da mushadadada ah akthar min xarfayn ka bacdi hadday timaado waxaan soo marnaa iyadoo hal xaraf uu ka horeeyo iyo iyadoo laba xaraf ay ka horeydo haddana waxaa ka horeeya akthar min xarfayn ashaafici haddii wax loo tiirinaa asalkiisa shaafici buu ahaaye ashaaficiyu baa leeyahay markiisii hore wuxuu watay ya mushadada oo nisba ah haddii loo tiirinaa maxaa la samaynaa midii hore waa la iska tuuraa mid kalea lagu daraa ashaaficiyu sidiisuu iska ahaana tuxdafu lyaau lmushadada ya mushadadada waa la jaraa watudaafu yaa-u nasab yaau nasabna waa lagu daraa fayakuunu lafdu waaxidan qabla annasabi wa bacdahu lafdigu wax isbedela ku imaan maayo intaan la nisbaynin iyo marka la nisbay kabacdi waa isku mid ilaa ana taqdiiraha se haatee taqdiirka mukhtalifun waa kala duwan yahay hadalkaasoo macnihiisu uu yahay ya-dii hore oo nisbad ahayd waa la jaraa mid cusubaa xagga dambe looga daraa hadda qof haddii la rabo in loo tiiriyo madhabka imaamu shaafici alimaamu shaafici isaga laftigiisa waxaa loo nisbeeyey awowgiis oo shaafic ah ya mushadadada ayaa xagga dambe uga jirtay ya unisba xagga dambe uga jirtay moxamed ibnu idriis ashaafici haddii marka qof la rabo in loo nisbeeyo la yeelaa yaadaas waa in laiska tuuro mid cusub waa in la saaro ashaafici waa in la yidhaahdo haddaba asaga awowgiisaa loo tiiriyey qofkaana xaggee loo tiiriyey madhabkiisii annasabu ilaa maa kaana qabla akhiri ya-un mushadada waxaan ka hadlayna waxay ahaayeen ya mushadada ah dee u dambeedo haddana waxaa laga hadlaa ya mushadada oo qabla laakhir taalla mithlu tayib oo kale ya mushadada ah hadda uma dambeedo laakiin waa qabla laakhir maxaa la samaynaa labadan yaa-ood oo isku shidan midda hore oo saakinada ah waa reebane midda dambe oo mutaxarikadana waa iska tuuree tayib waxaa leedahay taybiyun faqad xudifat ilyaa-u lmutaxarika ya-dii mutaxarikada ahayd waa la xadfay ya-da mutaxarikada thaaniyada miya mase waa uulada waa thaaniyada wa hiya athaaniya waa midda labaad karaahata ijtimaaci arbaci yaa-aatin wa kasra ayadoo laga cararo afar yaa-ood ayadoo laga cararay afar yaa-ood iyo kasra inay kulmaan annasabu ila lismi lmamduud ismka mamduudka ah haddii wax loo tiirina waa la kala qaada haddaba maa kaanat hamzatuhu asliya haddii hamsadiisu asal ay tahay waa la baaqiyeelaa quraa oo macnaheedu uu yahay nin mutanasik ah nin cibaadaysta quraa'iyun ya-daa xagga dambe ka raacina keliya baqiyat ilhamsatu hamsadii waa baaqi ahaatay calaa xaaliha sideedii maa kaana fii aakhirihi hamsatun munqaliba can aslin hamzada hadday tahay munqaliba can aslin laba wajiha kugu bannaan kisaa-un kisaa-iyun inaad tidhaahdo oo hamsada ay kuu baaqi ahaato iyo inaad waaw u rogto oo tidhaahdo kisaawiyun labadaba ridaa ridaa-iyun oo hamsada a baaqi yeesho iyo ridaawiyun inaad hamsadii waaw u rogto biibqaa'i lhamsati hamsada in la baaqi yeelo calaa xaaliha ow ibdaalihaa waawan ama in waaw loo rogo maca cadami muraacaati aslihaa iyadoo asalkeeda aan la fiirinayn asalkeedii inuu waaw ahaa sida kisaa iyo inuu ya ahaa sida rida iyadoo aan loo kala fiirinayn saddex maa kaanad hamzatu munqaliba can yaain zaa'ida hamzada munqaliba can yaain zaa'ida mithlu cilbaa oo kale waa xididka lugunta dhinaceeda mara oo qofku markuu xanaaqu soo buurto cilbaa baa la yidhaahdaa iyun cilbaawiyun labadaba biibqaa'i alhamzati cala alasli aw qalbihaa waawan walawalu kan hore oo ah hamsada in la baaqiyo alafsaxu ayaa afsax ah maa kaanat hamzatu munqaliba can alif taaniis haddii ay tahay hamzadu munqaliba can alif taaniis sida xamraa oo kale xamraawiyun baan leeyahay biqalbi lhamzati waawan waana waajib hamsada waawo baa u rogaya xamraawiyun baa leedahay almansuubu lmamduud kayru lmunsarif isimka mamduudka oo kayrumusarifka haddii wax loo tiirinaa zakariya zakariyaawiyun biqalbi lhamsati waawan hamsada waawo baa loo rogaa isimkan uu leeyahay almamduud hayru lmunsarif wuxuu soo hoosgelaa maa kaanat hamsatuhu munqaliba can alifi taaniif ilan zakariya hamzadiisu waa hamzatu ta'niis xamraa waxba uguma duwanaa sida xamraa hamzadeeda ay tahay in waaw loogu rogo ayaasna waaw loogu rogaa xamraawiyun zakariyaawiyun waa isku mid kayrulmunsarif marka uu leeyahay xamraa miyuusan isaguba kayrumunsarif ahayn xamraa isaga laftigiisu waa kayrumunsarif kan marka marka uu leeyahay kayrulmunsarif waaye ma midka hore isagu munsarif ah munsarif ma aha sida kani uu kayru munsarif u yahay buu kaasna kayru munsarif u yahay haddaba labadoodu waxay soo hoosgelayaan inuu kala qaada ma ahayn xogaa inuu wahmiyeyaa dhici karto ee labadooda waxayd inuu soo wada hoosgeliyo maa kaanat hamzatuhu munqaliba can alif taaniif mar haddii alifu taaniif ay soo gashana haddi waa kayru munsarif labadooda waa isku mid wallahu cala markaas ka joogo